والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا wuxuu baabku u baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu yidhi ana awalu naasi dad oo dhanka ugu horeeyaan ahay oo yashfacu shafaaco qaadaya fi ljanna fii dukuuli iljanna wa ana akharu lambiyaai tabacan ambiyadoo dhanna ka ugu badan baane xagga cidda raacaysee rumaysay bal xadiidka laftigiisin weeye taas buu baabkeedii wahay xdثna qتaybة بن سعيid وإسحاq بن إبراهيم qال qتaybة xdثna جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك qال أنه qاal سندka cid cusbe caaw kuma sugna isحاaqna waa imaamkii weynaa isحاaq بن rahawey jrيirna waa jrير بن cabdالحamid الضبي aynu in badan soo aragnay مkhtaar بن فlfulna taabicigeena horeynuu soo aragnay intayn imaam kusoo jirnay wuxuu yihi haddaba anas ibnu malik qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ana anigu awalu nnaasi dad oo dhanka ugu horeeyaan ahay oo yashfacu shafaaco qaadaya fi ljanna macnaa fi dukuuli اljannati wey <clears throat> jannada gelitaankeeda la galo ee dadku ay gelayaan taas cidda bel masalan dadkii jaanibkaasi ay jannada u galaan u shafaaco qaada aniga u horeynaya oo isaga awalu shaafica isaga awalu mushafaco oo dee shafaacat lcudmana baabu lahaa shafaacad kan kale lala wadaagsanayana shafaacada xagga dukuul اljanna isagaa u horeyn doona rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa yashfacu fi ljannana kolley san macnaha daahirka culimadu kuba fasireen oo waxaa ihi yashfacu fi ljanna ay yashfacu fi dukuuli اljanna intaan dadka kaleba shafaacadaas loo idmin ee loo fasixin ayaa rasuulka ilaahay yahay ka xagga jannada gelitaankeeda dadka cidda bal matalan xaggaa shafaacada ugu horeyn doona dee isagaana ugu horeyn doona cid albaabka jannada laga furo sida xadiidkaba inooguba iman doonto taas weeye culimada qaar ishaaray baa jirta ama halkan yashfacu fi ljanna waa yashfacu <clears throat> في de waxa weya rafci darajaat ama في darajaat اljana oo xagga marka la eego darajaadka jannada iyo iyadoo janno la galay koryeelka xaggaa dadka qaarkood loo dee sare loo qaadayo darajaad sare la gaadhsiinayo janibkaas anigaaba u horeyn doone lakiin macnaha daahirka waa ka hore oo ah xagga jannadaba gelitaankeeda waana akar اlambiyaai ambiyadao dhanka ugu badanna waa nahay tabacan tabac waa jamcu taabic waa jamac taabic buu tabac ay jamac uba tahay haddaba marka la eego xagga cidda raacaysae rumaynaysa ana u badan si axaadiida kalena barhkood kitaabka inoogu sugan yihiin waxa weeyaana inoo bal ama kuba iman doontana karat latbaac oo iyadoo khayr ah markay xagga khayrka noqoto ciddan ciddan raacaysa badnidooda xaggaasi waxay laasimsanaysaa keensanaysaa ciddan la raacay ee khayrkan lagu raacay ajrigiisa badnidiisao inta isaga raacday oo dhan ee khayrkaa ku raacday ajrigii ay lahaayeene dee itibaaciisan iyo raacidan iyo rumayntan ay kuba heleen mid lamid ah isagoo kiisii kale u gaarka yahay ayuu kuba mudanayaaba oo dee tan ciddii sunno xasanaa jidaysa inay ajrigeedii yeelanayso iyo ciddii ku raacdayba ajrigoodii in leg iyagoo iyagana ajrigii aan laga dhimahayn lagaba nuqsaaminahayn taasi markaa waxay keenaysaa ambiyadii kale o dhan iyo rusushii iyaguna jaanibkaa ku kala badnaa oo sidan utegi doono barhkood dee ruux keliyaba raacay <coughs> cid kaleba aanay ummadiisii loo diray kaba raacin inuu dee ka wada ajri badan yahay jaanibkaa dee fadiiladiisii kalu lahaana hore waatan usoo aragnay fadaailna waaba dambeeya kitaab dhan oo fadaail وxadثna abu qrayb mحamed بن العلاء qال xadثna معaawiyaة معaawiyaة بن هiشhاm عan سfyاn عan مkhtar بn فlfl عan أنس بn malik qal أنه qاl waa xadiidkii hore iyo duruqdiisii oo dee sanadkun baa qeybta hore ay wax iska bedeleen oo markii hore mukhtaar waxaa ka horeeyey jariir iyo bal masalan laba ama qutayba iyo isxaaq oo siman imika halkan mukhtaar saddex baaba sanadkani uu ka tiro badan yahay kii hore oo kaa hore waxaabuu ahaa rubaaciyaadkii muslim waana asaanidiisa ka ugu caalisan oo isaga sanad intaa ka caalisan muslim ma laha kani laakiin waa khumaasi oo dee shan baa sanadkiisu gaadhay oo mukhtaar waa dee ninka afraad baabu noqonaya saddex baa ka sokeeya sufyaanna waa thawriya wuxuu yihi waana xadiidkii can anas bni maliki qaala anahu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ana anigu akharu اlanbiyaai ambiyada ka ugu badan baanay tabacan xagga cid raacda oo isaga rumaysa yowmalqiyaamati maalinta qiyaamaha dee dadkii adduunye ku raace kuwa rumeeye waa lasoo wada xashirin marka kol haddii meel marka la isugu wada keene mar la wada yimaadona kasradoodii baa marka aada u muuqanaysa ee haddaba marka la eego xadda dadka tabaca ah ee nebi ama ambiyada ka mida tabaca u noqonaya aniga ugu badan weeye cid iraacdo i rumaysay waana aniguna awalu man shaksi ka ugu horeeyaanahay oo yaqaracu garaacaya baab aljannati albaabka jannadana markaa xisaabtiiba dee waxa weeyaan dad aan la xisaabayna saan soo maray waa jiraan oo dee toddobaatan kun oo sidii xadiisba kuba yimi waliba cid kale ay laba socoto bal marka haddaba de ama wixii siraadka soo dhaafayna dee waa lasoo wada maray midba si uu kusoo marayba laga soo wada gudbay janno ay noqoto rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu horeyn doona cid albaabka lagaba furo khaazinka jannadna amar buu kuba haystaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh maxamed ah horti inaanu cid kaba furin xadiidkaana inooguba imanaysaa taasi casharkan وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna xuseين بن عalي عan زائdة عan المkhtar بn fulfulin rijaashu waa rijaal dee kolley barhkood ha kala badnaadeen sida abubakr iyo eh aynu iyagana hore usoo maray oo xusein بن عalي الjuعfi iyo زائdة بن qudame iyo iyagana waa rag aad u qiimo badnaa aynu hore usoo aragne wuxuu yihi mkhtar بن fulful qaala qaala anas بن maliki ba wuxuu yihi qaala النabiy slى الlahu عalيه وasلم ana anigu awalu shafiicin ku shafaaco qaado ka ugu horeeyaan ahay fi ljannati fi dukuuli اljannati weye jannada gelitaankeeda dadkii daa i gelayaan ee loo fasaxayo lam yusaddiq lamana rumayn nebiyu nebi min alambiyaai ambiyada kaba mida maa sadiqtu inta aniga la rumeeyey oo rusushii iyo ambiyadii ilaahay soo diray ummado soo diray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh de waqtigii lasoo diray ilaa laga gaadhiyay in ummadiisa ummadi kala dambayse waxa weeyaan laga gaadhayo ilaa waqtigaa qiyaamo dhawideeda ee dadka rasuulkii ilaahay rumeeyey ee raacay ayaa ka badan nebi kastoo ilaahay soo diray iyo rasuul kastoo lasoo diray ciddii raacdee rumaysay wey oo dee bal matala nebi muuse dee iyo nebi ciise iyo atbaacdooduba ay badnaanayso haddana iyagii kol haddii dee markii shareecadan khaalidadii ay timi shareecadoodii waa la nasakhay ciddii bal matalan markaa hore atbaacdoodii hore ahayd mooye walow xukumkii ahlukitaab yo de ay leeyihiin oo taasoo dabaaixdoodii ay banaan tahay oo dumarkoodii ay banaan yihiin haddana horaabaynu usoo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddii maqashee dacwadiisu gaadho ee yahuudiya ama nasraaniya ama cid kaleen rumayni ee ahlunaar buu noqonaya marka atbaaca nebigii uma aha waayo way ka tegeen shareicadiisiiba bal marka haddaba rasuulkii ilaahay cidda rumaysay xagga tirada cidday ku dhowaanaysaa maba jirto ina min alambiyaai rasuulka ilaahay baa wuxuu leeyahy ambiyada waxaa kaba mida ah, nebiya nebi maa yusadiquhu aanu rumaynahayn kollay mudaaricu waa xaaladii hore laga xikaayoonayo ee waa ambiyadii way horeyso maadi meeshii weeye ee mudaaricani waa xaaladii hore xikaayadeed weeyaane aanu rumaynahayn macnaa aanu rumayn min ummatii ummadiisa aanu kaba rumayn ilaa rajulu waaxidu nin keliya uun mooye oo ambiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray ummado uu diray iyo aqwaam waxaa kaba mid ah ku dadkii loo diray oo dee badnaaba ruux keliya uu kaba raacay kaba rumeeyey taas baa kaba mid ah ee qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala nebi lood waa kan qisadiisa ay ku kusoo noqnoqoto qoomkiisina waa la halaagay markay dee xaqay diideen ay rumayn waayeen xataa haweenaydiisi may raacin ee wuxuu qur'aanka ilaahay inooguba sheegay qowmka nebi luud loo diray oo qaryooyinba ahaa oo la wada halaagay dee halaagii inuu ka badbaadiyey ciddii iyagoo mu'miniinta ahaydoo markaasaa maxaa ilaahay yidhi de waa waxa weeyaan fama wajadna fiiha gayra beytin qoys mooyaane waa aqal mooyaane waa de isaga iyo labadiisa hablihiisii un islaantiina way kaba hadheen cid kale maba jiraan marka mooye cid kaleo mu'miniinaba kamaanaan helin macnaa wixii kale waa isaga iyo weliba iyadoo islaantiisii ay noqotay kuwa qaabiriinta ee cadaab kuba hadhay waa intaas bal hablihiisii de xadiiskii iyadana ibnu cabaas ee rasuulki ilaahay uu kuma sugnayd inay ummadiisa ka gelayaan toddobaatan kun ay jannada xisaablaan kaba gelayaan uu sifaadkoodana sheegay ayaa wixii loo cardiyey rasuulka ilaahay muxuu sheegay nebi dee waxa weeyaan ay rahdi la socdaan nebi ay shaksi laba laba ay la socoto mid uu la soco iyo nebi inuu imanayo loo tusay rasuulka ilaahay aan cidbo laba socon oo xadiidkan haddii ay ahayd ruux keliya un ama nin keliyaa rumeeyey bal xadiidka ibnu cabaasna waxaaba ahaa dee inay ambiyada kaba midiin kuwa aan cidba rumayn aanay raacin <clears throat> xagga marka la eego rasushana ilaahay dee qeybna waa inoogaba warramay qeyb dee aanu qisooyinkooda aanu qur-aanka inoogaba sugnayna wayino intan qur-aanka lainoogaba warramay un kuma dhama ina qisooyinka qur'aan markaa ambiyada iyo rusushii ilahay baa rasuulka ku yihi de waxaa kaba mida kuwaanu kaaga warraniyo kuwaanaan kaagaba warramin وxdثnي cمر الناqd وزهير بن حرب qال xdثnا hاشم بن القاسم qال xdثnا سليمان المغيرة بن المغيرة عن hاaبت عن أنس بن مالك sanadkuna haatan asanidu khaasatan raggii riwaayaadkoodu badnaa dee intana soona noqnoqonaya waaban soo wada aragnay inta raggana waan soo wada aragnay hashim بن الqاsimna waa ninkaas laqabkiisu qaysar ahaaynu kuba soo maray ama kunyadiisana iyadaba kuba shuhray abunadri laqabkiisuna qaysar buu ahaaye horeynu usoo aragnay ilaa muqadimadii xataa wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiidkii anas aati baabaljanati jannada albaabkeedaan imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama faastaftixu waxaan dalbayaa in layga furo albaabkii jannada ayaan imanayaa waxaan dalbayaa in laygaba furo fayaquulu yaquulu lkhaazinu khaazinkii jannada odhanaya man anta waa dee malagii loo wakaashay ilaalinteeda khaasin baaba laga cabiray oo dee iyadii baaba de waa jannadii baaba khizaano iyo khasnada kiya kansiga aan dhamaadka lahayn fi laha laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa qadara calaa qalbi bashar falaa taclam nafsu ma akfiya lahum waa khaasinkii waa khasnadaasbe haddaba khaasinkii ayaa wuxuu odhanayaa man anta kuma tahay faqul waxaan odhanayaa muxamadu ana muxamadu waxaan ahay muxamed salawaat اllahi wasalaamu alayh fayaqul wuxuu odhan khaasinku bika umirtu laa aftaxu liaxadi qablaka bika umirtu adigaa layka amray umirtu waxa lay amray waa dee xaggan taqdiimkan jara majruurku taqadumayana waa si dee nooc xasriya ikhtisaas waa adiga ayaa lay amray laa aftaxu anlaa aftaxa inaanan ufurin oo liaxadin axad qablaka adiga ka horeeya oo haddaan dee ba'da sabeeye ka dhigno umirtu ay bika bisababika adiga sababta ayaa waxaa lay amray oo umurtu waxa lay faray bika bisababika adiga sababta lay faray la aftaxo alla aftaxa inaanan furin jannada albaabkeeda liaxadin axad qablaka adiga kaa horeeya adiga sababtaa taa amarkaa layguma siiyey ilaah baaba amray de aan iskaga dhigno wax kuba tacaluqayo on sabab lahayna la aftaxuna aan kaba bedelanana dhib ma umirtu bika way adaa la ifaray oo bmacnaa umirtu alla aftaxa waxaa la ifaray inaanan furin oo liaxadin axad qablaka adiga kaa horeeya bal axaadiisu kolley macnaheedu aada bay waadix u wada yihiin waxaana inooguba suganun mansilada iyo fadiilada weyn ee ilaahay subxaanah watacaala ku manaystay wakana fadl اllahi calayka cadiima rasuulkeeni salawaat ullahi wasalaamu aleyh rusushii oo dhan bay ilaahay inuu kaba fadilay kaga fadilay shafaacadaasba hadday tahay ummadiisa ummada uguma dambeysay inuu si rasuulku de waxa weeye naxnu alakhiruuna saabiquuna haddana kuwaa jannada ugu horeyn ee rasuulka ilaahay uba horkacayo ee isaguna yahayba cidda ugu horeyse janno lagaba furayo waa fadli aad iyo aad u weyn oo rusushi de waa adigu kollayna ilaa waan soo haynay arrintan shafaacadu ay noo socotayba mansilada way dee dee rasuulka ilaahay leeyahay ee fadilitaanka ilaahay fafadilay dee axaadiis ayna tusaysa bal taasi waa waxa weeye waa waxyaala inooguba sugan dee xagga tafaawudka ambiyada xagga marka la ega raacitaankii la raacay iyagu dacwadii way gaadhsiiyeen tabliiqii waajibkoodii way guteen ajrigoodna waa u dhan yahay ajrigii dee iyagu xagga tabliiqa iyo nebinimadan iyo camalkay la imanayeen kula kula imanayeen way dhamaysteen be dee xaggan markaa kollay fadligooda keenaysa waa ziyaadadan ajriga kaba dhalanaya kolba ciddan atbaacda ah oo ciddii dee khayrkaa kaga dayatay midba midkii uu kaba jaanibkaa uu badan yahay ajrigii jaanibkaa xagga marka la eegay inuu khayrka dadka u jideeyo lagaga dayday de ugaba imanayay ayaa tafaawud jaanibkaaba jiraya bal tafaawudkaas oo ambiyadii uu kaba mid yahay mid shaksi keliya un isagoo kollay muddo dheer dhex joogay ummad dhan loo diray oo dee qoys keliya looma dirin ummad dhan haddana ciddii kaba ajiibtay ay tahay shaksi keliya xadiidka wata inooguma sugan baabu اktibaء النabiy slى الlahu عalيه waslم dacwaة الshafaacaةi لummati ay hadakani baabu ikhtibaai nebiyi nebigii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kayditaankiisii uu kaydiyey ee uu sii dhigtay weeyaan ee uu dibdhigayba dacwata shafaacati shafaaca dacwadeed liummati ummadiisa ayuu baabkeedii axaadiisa inooguba iman macnahana tarjamadu waxa weeyaanuun waana sida axaadiistu kale way tacadudi doontaa majmuucay noqon doontaa inooguba imanaye rasuulka ilaahaysna shafaqadii badnayd iyo ihtimaamkii ummadiisa uu ihtimaamayey ee jaanibkaas ayaa waxa weeye dacwo dee uu lahaayo oo muxaqiqat alijaaba ahayd oo saa rususha kaleba ay lahaayeen ayaa ilaahay kuma baryin dacwadaa gaarka ahayd ee khaas ka ahayd ee wuxuu ka dhigay wax ummadiisa dukri iyo kayd uba ah bal dadka iyagu cusaada ah dembiga kuba dhacay iyagu ay kuba intifaacaan oo shafaaco u noqda maalinta qiyaamaha ayuu ugaba dhigayo bal taas ba waxa weeye baabkeedii ay dacwadda waxay tahay iyo umuurahaasna wax inoo dambeeyo xadiisan ku arki doonaa xadaثnي yunus بن cabd الأعlى qال أخbarana cabd للhi بن وهb qال أخbarnي malik بن أنس عن بن شهاب عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن أbي هريرةa أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل bal sanadku kolley waa rag aan soo wada aragnay cabdullahi bni wahabna waa imaamkii kolley habeen aan kaba soo waranay cilmiya camalba lahaa yunus ibnu cabdilcalana isaguna waa nin hiqa ah oo dee sheekhyadan muslim kaba mid a asxaabtii shaaficina kaba mid ahaa iyo raggii dee laazimay khaasatan markii uu masr tegayba waxyaala halkan culimadu ay sheegaan ee ladaaifta sanadkaana waxaa kaba mida dhammaan ragga waan soo wada aragnay une yunus ibnu cabdilacla wuxuu dhintay laba boqol iyo afar iyo lixdankii hijirada kollay muslimna laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijiradii buu dhintay oo markaa waxay noqonaysaa inuu muslim wax ka warinayo sheek marka la ego xagga geerida uga dameeyey da-da u ka weynaa isagaa mslim kaba weynaa oo boqol iyo toddob dhowr iyo sagaashan buu gaadhay oo boqol iyo toddobaatankiio waxaa dhici karta soddon sanood ninka badan buu marka hore kasii weynaaye laakiin markii dambe un cibrigii soo dheeraaday ayuu geeri ahaan ugaba dambeeyey o ninka geeri dambeeyey ayaa mslimaanta wax kama warinaya wuxuu yihi abu hurayra radia allahu tacaala canhu waardaahu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi likuli nabiyin nebi kasta waxa usugnaatay usugnaatay dacwatun dacwo yadcuuha ay yadcuu biha uu ku ducaysu ilaahay uu kuba baryo fa uriidu waxaan doonayaa an akhtabia inaan qariyo dhigo oon kaydiyo oo dacwatii dacwadaydaa gaarkee nebi kastaaba lahaa aan isagii imaka adduunyo aanan kulaba iman ilaahay aanan ku weydiisan ama naftayda ha noqoto ehelkayga haba noqoto bal inta la joogo ummaddiiba haba noqote ee aan u kaydiyo oon u dibdhigto iyadoo shafaacatan shafaaco ah liummatii ummadayda oo shafaaco ahaan ay ummadayda dee aan ugu shafaaco qaadayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha taas baan doonayaabaa rasuulka ilahi yihi salawaat wasalaamu calayh bal laba dariiq baan israacinaya markaa dabadeed baa intaan axaadiisa kala dhamayna aan xadiidka yar macnihiisa yar eegi doonaa bidn illah وxdثnي زهير بن حرب وعبد بن حمyد qال زهير xdثna يعقوب بن إبراهيم qال xdثna بن أخي بن شهاب عن عمه qال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرة qال أنه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم sanadka xadiidka kollay qeybta dambe waaba qeybtii horeen soo aragnay oo marka la eego ibnu shihaab iyo abu salama iyo abu hurayra laakiin xagga hore ayuun dee xadiidkiina waa kii uune ruwaaddu ay isyar bedeleen oo sanad labaad ah yacquub ibnu ibrahimna waa yacquub ibnu ibrahim ibnu sacuud aynu in badan soo aragno oo alu cabdiraxmaan ibnu cawf alkiisii ama waa nasrigiisii iyo awlaadiisii iبn akhi iبn shihaabna horeynu usoo aragno mحamed iبn cabdالlah iبn mslim baa la idhaha oo waxa u adeera imaamkan weyne zuhri ama iبn shihaab waana mحamed iبn cabdالlah iبn mslim la idhaaho waana hore aynu usoo aragnay isagana marka abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi likuli nebiyi nebi kasta waxaa usugnaatay dacwatun dacwo barya ayuu leeyahay dacwo ayuu leeyahay dee la siiyey oo ah haddii uu ducadaa laba yimaado ilaahay inuu aqbalayo iyada muxaqaqatlijaaba ah ijaabadeedu ay yaqiin tahay wa waxaan doonay halkaa hore uriidu baaban ka soo waxaan doonayaabe e kollay wixii waa ku talagalay rasuulka ilaah uu doonay lakiin markii dambe waa gooyeyba oo wixii dee waa ficlan waa laba yime in shاء allahu ilaahay hadduu doonu iraadeeyo kale walaa taqulana lishay ini dalika gadan ila waxa waaye ilaa an yasha allah <clears throat> taas mooyaane wax kalaha odhanna waa dee nooc waa tacliiqi mashiico tabarub haba ahaato wuxuu jasmiye in allahu an akhtabi'a dacwatii dacwadayda inaan qariyo dib dhigo kaydiyaba shafaacatan shafaacahan liummati ywma alqiyaamati iyadoo ummadayda shafaaca oo maalinta qiyaama xadaثanii زuhayr bnu xarbin wa cabd bnu xumaydin labaduba sanadkii hore waa labadii sheekh ee muslim lahaa زuhayr bnu xarbin abu khaysama iyo cabd bnu xumayd alkasi qaala زuhayru markaa زuhayr wuxuu yihi xadaثanaa yacqub bnu ibrahim eg waa intii uno markii horena زuhayr in iyo cabdi markaa waa kala duwayo زuhayr isagu wuxuu yihi xadaثanaa yacqub waxaa la arkaa dee cabdi ama xadaثanii inuu ka cabiray ama akhbaranii ama wuxun ama can kaba cabiray imikana cibaaradii un baa soo noqotay oo زuhayr wuxuu yihi xadaثanaa yacqub bnu ibrahim lakin halka dambe a wax iska bedelayaan muxuu yihi xadaثana bn akhi bn shihaabi can camihi muxuu yihi markaa haddaba ibn shihaab qala xadaثanii cmr bn abi sufyaan bni asid bni jariyata athaqafiyu oo markii hore ibn shihaab wuxuu ka warinaya xadiidka abu salamata bn cabdالرaحman bn cawf isaga abu hurayre kaba wariyey suriwaa min xaafid ah sheekho kala duwan oo badanna lahaa marka xadiidka yaa kalu kaba maqlay taabici kale oo isaguna abu hurayre kaba maqlay suhrina waa taabicun oo taabici baa taabici kasii warinaye taabiciga kalena waa camr bn abi sufyaan ibn asid ibn jaariyata athaqafiyu de waa kan inoo dhameeyey kol kol baa ninka waxa weeyaan awowgii loo tiiriya oo camr bn asid laba idhaah kutubta u yimaada qisooyinka qaarkood dee way dhaceen baa malaa kitaabkan iyo kutubta qaarkood aimada qaarkoodna waa qowl ay horreysiyaane halkan camrun ay noo tahay cumar baa kutubta qaarkood dhacay oo cumar ibn abi sufyaan ibn asid bal taas baa dhacay adugu waa nin siqoo taabiciintii dhexe kaba mid ah kolley muslimna wuxuu ku leeyahay xadiidkan waxaanu imaka halkan waa ixaaleeyo kii hore ku ixaaleynayaae dib buu usoo celinayaaoo raqamka kuba xiga ayuu kusoo celinayaa isagoo laftigiin oo dhan walow imaka tan hore ay xaalatoo muslimna xadiidkan unbaaba kuba leeyahy bal bukhaari oo kale wax ka wariya xadiidkan kuma lakin xadiid kale unbuu ku leeyahay oo bal matala haddaba waa nintaasa wuxuu yihi mila dalika waa xadiidkii hore wax laba mida ah ayuu kaba wariyey can abi hurayrata oo kii horena muxuu ahaa likuli nabiyin dacwat waaratu in sha allahu an akhtabia dacwati shafaacata liummati ywma alqiyama mil buu kaba cabiro waa kii hore ayuunbu dee la mid yahay lafdi iyo macnabe can rasuuli llahi salى الlahu alay slam abu hurayra can abi hurayrata can rasuuli llahi salى الlahu alيه wasalam bal xadiidkiisii kale uu inooguba sugnaa camr ibn sufyaan ibn abi sufyaan waaba kan waana markii hore waa ixaaleeye maka laftii uu leeya oo dheer ba dee sanadkaa wax iska yar bedelayaane ayaan eegayna markaasaan intan ku yar joogsan doonaa axaadiisna waa isla wada macno way socon doontaa wax ishkaalo sidaasi ma jiraan وxadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاaب أن cمر بن أbي سفyان بن أسيد بن جاryة الثقفي أخبره أن أbا هريرةa qاaل لكعب الأحبار bal xagga snadka iyadana ee cmr baa cusbaa caawa oo waayo hore umaynaan soo aragay imikana waa kaasoo waa nin hiqaan leenahay taabici oo taabiciintae dhexe kaba mid ah dee muslimna riwaayadaa hore ee xaalaysnayd iyo tan imika waa xadiid keliya uun kaasun baaba kuba leeyahay marka horeba idhi maantana in qoladii hore isbedeshe zuhri ninkii kaba warinayay wuxuu ahaa de ibn akhi bn abi shihaab taas imika waa yunus laili yunus ibnu yaziid baa ibnu shihaab kaba warinaya marka muxuu yihi ana aba hurayrata aba hurayra ayaa qaala yihi likacbin likacb اaxbaar ninka kacb اaxbaar la yidhaah ba wuxuu ku yihi abu hurayra markaa waa la hadlaya kacb اaxbaar buu laba hadlaya kacb اaxbaarna waa nin taabiciya oo mkhadram ahay oo waktigii jaahiliyadii waa soo gaadhayba nin weyn buu ahaa waana mkhadram lakiin imaatinkiisa dee rasuulka ilaahay lamabuu kulmin axaadiis hadduu ka wariyana waa axaadiis mursala un abibakr waktigiisiibuu sooba gaadhay amase cumar waana nin reer yamaniyada ah oo taas walow dee macrifo iyo aqoon weyne ulahaa kutubta hore marka laftigan alaxbaarna waa jamcu xibrin ama jamcu xabrin waa xadi oo la kasriyo ama la fadxiyo labada wejba luqa ahaan way baneeyaan xibra ama xabrina waa alcaalim oo macnuhusan halkan ay barhkood ay culimadu qutay ibnu qutaybe iyo kaba soo naqliyaan ibnu qutaybe oo kale iyo macnaa kacbulaxbaar waa kacbulculamaa culimada kacbigoodii baabay noqon dee barhkood yihi waa xibri waa midaadkii un waxa loo jeeda walow magacu marka horeba culimada xaggaa ugaba yimina waa jiraani bal haddaba nintaasoo ah kacbulmuwaatic baa la odhanayay akhbaarta israa'iiliyaadkii waxaasna dee macrifo weyn bu u lahaa oo kollay dee waa asalkiisii yaman bay ahayd waa reer carbeed oo nin caraba laakin dee xagga deeyaane ahaan buu markii hore yahuud ahaa qonolha maca aabihina malaasan waayo kutubta in badan tamala aabihii waxyaala uu kaba tegay bay ahayd markii dambena waa kaa yimi sidiisa kale fudala taabiciin buu ugaba mid yahay wakti dambe ayuu shaam kuba dhintay صaxaabo kala duwanna waxbay kaba wariyaan walow de waxyaalaha ay ka wariyaan aanay ahayn axaadiis marfuuca akhbaarta kale oo abaadiladan afartoo kale iyo abu hurayre iyo qolooyin kaleba waxbay kaba wariyaan lakin de waxay kaba wariyaan waa akhbaar iyo qasas kale ayay kaba wariyaan haddaba abu hurayra wuxuu lahaa kitaabkeena riwaayo bal waxaa la arkaa meel inay inoo timaado bukhaarina dikri unbuu kuba leeyahay waa dikri iyo hadalqaad imika halkan waa hadalqaad iyo xadiiska riwaayadiisii kumaba jirto ee bal wax yar dambeeyaa jira meel haddaba in kacbulaxbaar baa wuxuu ku lahaa abu hurayre abu hurayra la hadlaya marka kacb اaxbaar buu laba hadlaya ina nabiy اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi likuli nabiyi nebi kasta dacwat dacwa usugnaatay oo yadcuuha ay yadcuu biha dheh uu ku ducaysto faana anigu uriidu waxaan doonayaa in shaaء allahu ila hadduu iraadeeyo an akhtabia ducadayda inaanan adduunyo aanan ilaahay kuba baryin ee aan dhigto kaydsadoon u dibdhigo dacwatii dacwadayda shafaacatan shafaacaan liummatii yowma alqiyaama iyadoo shafaaco ummadayda maalinta qiyaama u ah faqaala faqaala kacbun kacb ba wuxuu ku yihi liabi hurayrata anta samicta kollay hamsadiisi fahamka halkan xadfan way qadarantay anta anta adiga miyaa samicta maqlay haadaka min rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam maadiga ayaa rasuulka ilaahay kaba maqlay isagoo saa yihi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu hi nacam ha waan kaba maqlay anaa ka maqlay bal axaadiistu way noo socon doontaa dee kolleyna macnuhu waa daahirba mid weeyaanoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh shafaqadii iyo waxa weeyaan kamaala shafaqatihi wa ra'fatihi liummatih calaa ummatihi rasuulka ilaahay naxariistii badnayd iyo siduu bal matalan u naxariisanayo ummadiisa ilaah baaba ku magacaabay ra-uufun raxiimun waa suuratu toobad akhirkeeda ahyaaba ilaahay kuba magacaabay ayaa xadiidka horta taa inoo caddaynaya waa kan masaalixdoodii muhimkaayd iyo waqtiyada ay ugu baahi badnaayeen weliba siday noo soo codsantaan waa dadkii mudnibiinta ahaa dadkii kuwaas ayaaba u dibdhigay oo dee shafaacadana aada iyo aada uguma sii baahan maalintaa dee ay bal matalan halaag weyna kagaba badbaadaye horta taas xadiidkan way inooguba wada sugan tahay ee arrinkan ah nebi kastaaba duca ayuu leeyahay ambiyadu dee kollay ducadooda ilaah waa aqbalayay iska daa ambiye dadka kaleba ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday haddii ilaahay ay baryaan udcuunii astajib lakum ambiyaduna kollay ducadaas ilaahay u aqbalayay way jireen halkana xadiidka kollay dhowr qowl haba jireen bal haddaan inahooda ugu ahamsan ama qowlka ugu ahamsan un qaadano culimmadu waxay dhahaan macnaa nebi kastaaba walow ducooyinkiisaas kaleba uu leeyahay ilaahayna ku ballan qaaday inuu kaba aqbalayo haddana duco gaara oo khaasa oo dee ummaddiisan kuba tacalluqsan ama ha noqoto in la baabi'iyaba la halaago ama in loo naxariistiya taa haba noqotee oo la aqbalayo iyadoo ah wax la goynayo in ilaahay fulinayo oo la aqbalayo ayaa nebi ka soo gaaro dee iyagii loo xadeeyey loo cayimay bay lahaayeen ama ducooyinkooda kale aqbalka ilaahay aqbalaya waa shay marju ah waa wax la rajaynayo dee saa kuwa ballan qaaday awqaadda qaarkeed ee ducadii iyagoo ducaystay aan laba aqbalina way jiraan oo rasuulkeeniiba waxay noogaba sugnaaday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dee umuuro uu ilaahay weydiistay kuwana loo aqbalay kuwana aan lagaba aqbalin sida ummadda dhexdooda inaan basigoodiiyo iyaga dhexdooda aanu basigoodu dhicin oonu basigoodu dhexdooda noqon dee taas waa lagu soo celiyeyba markaas iyadoo umuurihii kale inaan cadow dee dabadeed oo dee wada baabiya laguma sallidin iyado bal maala halaag caam ahaaniyadoo si kale ama abaaro ha noqote wax wada gaadha oo wada baabiyana aan laguma salimin kuwaa loo aqbalay lakiin inaan an laa yajcala ba'sahum baynahum taas rasuulka ilaahay ba dee taas aqbalkeeda ma helin marka waxa weeye haddaba ducooyinkoodan ay ilaahay ku baryayaan rasuulka ilaahayna ducaooyin badan uu ilaahay ku baryo inuu qayr soo maro markiiba ilaahay u aqbalay u fuliyey waa jireen lakiin haddana dee ducooyinkaas waa ducooyin la rajaynayo in ilaahay kaba aqbalo ee tani waa duco gaara khaasa ummaddiiba kuba tacalluqsan ijaabadeedna ay yaqiin tahay oo dee aanay rajo iyo taa aanay ahayn wax dee ilaahayna sideedii ugu aqbalayo uguma fulinaya ay tahay ayaa haddaba nebi kastaba laba siiyey ama ducooyinkooda kale dee waa calaa rajaa'i lijaaba kuwa la ajiibiyo kuwa aan la ajiibinba way yeelanayaan haddaba ducadii noocaas ahayd ee nebi kastaaba lahaa dee ambiyadu dee ku isagu ummadiisii markii uu kaba quustay dee yidhaah rabbi laa tadar cala alardi min alkafiriina dayaara iyo ku kalaba waa ducooyin ay adduunyadii ku dhamaysteen ama rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh ducadii noocaas ahayd waa likamaali shafaqatihi wa ra'fatihi ama biummatihi ayuu waxa weeye dibdhigay oo u dibdhigayba maalinta qiyaamaha bal waa dee say noo soo socotona ruux kastoo muwaxidnimo ku dhintay way gaadhaysayna waa shafaacadii shafaacadu kuma koobno un ruuxan saalix ah ee bal dee caasiga ahaa waa ta aan soo aragnay kuwa aan khayrba samayn towxiid un lagaba helay naar laga soo saari doono shafaaca ay kaga soo bixi doonaan haddaba taasaan u dib dhigtay baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal ducadana tay kuma fasireen culimada ama aqwaashoodii bal inahi aan ama taas ayaabay noqonayaan wuxu uhi xadaثana abubakr بn abi shaybata wa abu quraybi walafdu labi quraybin lafdiga soo socdana abu qurayb maxamed ibn اlcala ayaa leh labadooduna waxay ka wada mid yihiin san marar badan soo sheegnay adugu bal waxa weye raggan uu muslim axaadiistooda aad iyo aad uba badsaday de waa abubakarna waa ninka uguba badan baabu qurayb-na oo dadku aada u badsaday kitaabka aada uguba badan ee kusoo noqnoqda waliba abi qurayb inta u gaarkii waxa weeye ibn abi shayba nin baan malaha ibn maaja baan kaba warine abu qurayb lixdan umuhaad kalina way la wada kulmeen oo dhammaanba toos bay waxuga wada wariyeen ama si toosa waa sida la-aan qaala waxay dhahan labadoodaasi xadathana abu mucaawiyata waa ninkii macruufka ahaa محamed بن khazim khazim xazim ah khazim adariir aan lahayn ba asxaabtii iyo xertii mucaawiya waa ninkii axaadiistiisa ugu sii itqaanka badnaaba nin dhalana u ahayn can اlacmashi can abi صالح can abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam likuli nabiyi nebi kasta waxaa usugnaatay dacwat dacwo mustajaabat macnaa ijaabadeeda muxaqaq ah oo loo gaar yeelayba la ajiibayo sintuna waa iska zaaido manaa mujaabatuna wey istijaaba iyo ajaabo isla macnaa jira maha sintu imaka halkan dalab ma faa'ideynayso fadacajala waa dedejistay kulu nebiyi nebi kasta dacwatahu nebi kastaba ducadiisii addunye ayuu kusii qadimtay oo uu kulaba yimi wa inii anigu ikhtaba'tu axaadiistii hore waxaan kusoo maray waan doonayaa taasi cazmi ficil bay ahayd inuu doonayey imika waaba gooyey oo tiibuu goostay oo wixii waa furiyeyba waa dib dhigtee wa ini anigu ikhtaba'tu waan qariyey macnaa iddakartu waan kaydiyey weeyaan un dib dhigtay dacwatii dacwadaydii shafaacatan liummatii yowma alqiyaamati fa hiya markaa ducadaasi waa shafaacadiiba ee ducadiisaasba ahayd naa'ilatun mid gaadhaysa weeye in shaa allahu ila hadduu iraadeeyo kalayna waa mashaadi tacaluqeedi waa latabaarkoose de wa ina in allahu bikum laaxiqun iyo latadkhuluna almasjid xaraama in allahu aaminiina iyo baabkeed bay noqon e in allahu man maata ruuxa dhinta ee min ummati ummadayda kaba mid ah laa yushriku billahi shay-an isagoon rabbi u shariig yeelayn muwaxidnimo kuba dhintay ruuxa kaas ayaa waxa weeye anigu ay gaadhaysaa oo macnaa waxa weeyaanun ruux kastoo muwaxidnimo ku dhintay inkastaba kastaba laba yimaado dembigiisa ku musir ah oo laazimaya haba ahaadee kol hadduu ku dhinto saynu soo marnay naar kuma daa'imayo ugu dambeynna haddii uu galo marka horeba laga dhaafina ugu dambeyn waa laga soo saari waana ti aynu shafaacada in rasuulkii ilaahay la odhanayo ciddii qalbigiisa ay kuma sugan tahay mihqaala markaa dee shaciira ama mihqaala markaa bura mihqaala dara kaba soo saaro shafaacadii kagaba soo baxayo waa ti aynu axaadiisi xalaya intii ka horreysay baan kusoo jirnay haddaba waxay gaadhaysaa man maata min ummati laa yushriku billahi shayan oo dee waa taan madhabkii ahlu sunna ama ahl alxaq ruux kastoo dhintay isagoo rabbi u shariig yeelin naar kuma daa'imayo wain kaana musira calى اkabair horeynuu soo ogaanay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jariir can cmaarata wahuwa bn qacqaaci cumaarahani waa ina qacqaac can abi zurcata can abi hurayrata habeen dhaweydna macashar dhaweydna intan shafaacada aan ku jirnayna cumaarat bn qacqaac can abi zurca can abi hurayra san waanu soo aragnay dee inka horreysayna soo aragnay qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam likuli nabiyi dacwaة mustajaabat yadcuu biha uu ku ducaysto ummadiisaba kuwa tacalluqsan barhkood dee markii ay ka qoyseen halaagood ha noqoto barhna si kale fayustajaabu lahu ducadaa waa loo aqbalaya ducadaa gaarka ah iyadoo ducooyinkiisa ducooyinkooda kaleba maqbuul ay yihiin laakiin waa duco ka gooniya ka soocan oo ijaabadeedu ay wax muxaqiqa iyo yaqiin tahayo in sideedii loogu fuliya fayustajaabu lahu fayu'taaha waa la siinayaa ducada iyo wixii kuba ducaystay waini اkhtabأtu dacwatي shafاcaة لأmtي yوم القiyamة صلawaat الlahi وaسلaamه عalayk xadaثna cubayd الlahi بن mعaadin الcambariy qala xadaثna abi abihi mعaad بn mعaad weeye labadooduba inay ثiqaat الruwaad kaba mid yihin kitaabkana ku badan yihin waan soo aragnay qala xadaثna شhucbaة can mحamedi wahuwa بن زiyaadi waa nin mحamed بن زiyaad la idhaaho filaya hore inaan usoo aragnay waana nin hiqa ah weeye adugu haddaynaan soo marinba kitaabkana waxoogaa majmuco axaadiisa kule oo hiqa ah taabiciya qaala wuxuu uhi moxamed ibnu ziyaad samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi likuli nabiyin nebi kasta waxaa u sugnaatay dacwat dacwo dacaa biha fii ummatii uu ku ducaystay oo ummaddiisa sha'nigeed iyo de kuma tacalluqsanayd ama ha u duceeyo ama iyagii de habaarba haba noqoto fasujiiba lahu waa loo aqbalay ducadaas wa inii anigu uriidu waxaan doonayaa in shaa allahu an uakhira inaan dib dhigto waa akhtabiya halkii uu riwaayaadkii hore aan kuba soo aragnay macnaa taasun baana waa la macne aan u dib dhigo dacwatii dacwadaydaas gaarkeen leeyahay ummadda ku tacalluqsan ijaabadeedu ay muxaqaq iyo wax go-an ay tahay shafaacata liummatii ywma alqiyaama xadaanii abu qasan almismaciyu wa bn musana abu qasan almismaciyu wa bn musana wabnu bashaari xadaanaa xadaana walafdu liabi hasana qaaluu waa cibaare imika inoogu horeyso hore aynaan iyadoo sana mid la midaba usoo arag macnaa waxa weeye saddex sheekh oo aynu marar badan soo aragnay oo muslim sheekhadiisa kamid oo ah xadiidka ka wada maqlay abu ghasan almismaci iyo labada nin ee axaadiisana ragga u axaadiisooda aada u badsadayna muslim kaba mid ah labadooduna kaba mid ah sagaalka sheekhe raggan usuusha lixda ama umuhaadka lixdaadi u wada sheekaba labadooduba kamid weeye moxamed ibn lmusanna iyo moxamed ibnu bashaar ibnu bashaarna magaciisa waa moxamede saddexdoodii marka dee daahirku wuxuu ahaan laha halkan oo kale inuu yidhaha xadathanii abu khassana wa moxamed ibn musanna wa ibnu bashaar oo xadahaanaadaasi ah, aanay iman marka cibaaradu horta laqwadu siday tahay siday laqwadu idinku hagaagto wuxuusan muslim uga bedelayne habkan uu laba yimina waa ixtiyaadkii iyo diqadii ayuunbay tanito waan sheegi doonaa isagoo imaam nawowine raximah llahu tacaala si fiican u dabdiyay halkan en macnuhu waxay laqbadu noqonaysaa xadathanii waxa ii waramay abu khasaana almismaciyu baa ii waramay imaka kuwan kale waan ka goyneynaa wa muxamed ibn lmusanna moxamed ibn lmusanna iyo wabnu bashaarin ina bashaarna xadahaanaa way noo warameen waa isagiiyo dad kaloo la jiray way noo warameen marka xadathaa aliftaasi waa aliftii tasniyada waxay ku dhacaysaana moxamed ibn lmusanna iyo ibnu bashaar naaduna dee waa damiirkii mafcuulka dhacayay ee tilmaamayay muslim iyo ciddii kale la wadaagsatay waktigan taxdiiska iyo qolooyinkan markay uguba waramayeen bal cibaarada baasan dhacday laftiga uu soo wadaana xadiidka abi khasaan bale nawowi baa wuxuu leeyahy halkan raximah llahu tacaala waradia allahu canhu lafdigan uu maanta muslim laba yimi waxaa dhici karta ciddii aan muslim taxqiiqiisa iyo itqaankiisa iyo xalaal miradkiisa badan iyo aqoontiisa aan ogeyn inuu istidraagba kulaba yimaado u yidhaha waa hadal uu dheereeye uun waa hadalka waa la gaabin lahaa hadalkiisa lama dheereeyo inuu xadahaanaadan dambe xadfo ayaaba habbooneyd lakin wuxuu leeyahy taasi waa kafle muslim kalaamkiisa faa-ida inoogu sugan ladiifaan macnuhuna waxa weeye abi khasaan markay noqoto abu keligii buu ka maqlay cidi lamay joogin isagun baa keligii kaba maqlay taasi waa mid maxamed ibnu musane iyo ibnu maxamed ibnu bashaarna markan uu kaba maqlayay dad kalaa la joogay waxaana jirta walow aanay laazim ahay inay istixsaan tahay saa alfiyadiisa wastaxsanuu min mufradin xadasanii taasoo markuu ruuxu keli yahay ee sheekha uu keligii kaba maqlan cidila joogin istixsaan weeye laazim ma ahe laakiin sida dee ay culimmadu ay horeysiyaan ay doortaan waa inu yidhaha xadathani hadduu keligii ku dul aqriyeyna cid kale aanay la joogin sheekhu uu dhegaysanayena akhbaran inuu yidhaah laakiin haddii san oo kale dad kale ay la dhegaysanayeen keligii umuu sheegayna dadkan oo dhan bu u wada warramaye marka waxa ay tahay sida habooni inuu xadathana yidhaaho jamac oo macnaa ani iyo kayrkay ayaa meesha wada joognay bal markaa taas ba marka arrinku muxuu noqonaya abuqasaan markuu muslim kaba maqlayna cidilamay joogin maxamed ibn lmusana iyo ibnu bashaar markuu ka maqlayna dad kalaa laba joogay waana dee sidii adigu mukhtaarka ahayd markaa wuxuu doontay ixtiyaad ahaan inuu xaaladii iyo xaqiiqadii caddeeya muslim uu doortay saas bu u yihi horta xadaanii abu kasan o macnuu waxa weeye samictu minhu waxdi keligay baa kaa maqlay hadalkiibuu dib u bilowday marka waa hadal imika wadu istinaaf bay noqon markaasa muxuu leeyahy wa maxamed ibn musana ibnu basharin xadathaa waa labadoodii nana waa isaga iyo oo samictu minhuma maca kayri weye ani iyo dad kale ayaa ka wada maqalay marka maxay noqonaysaa maxamed ibn musana waa mubtade iبن baشhaarna waa ku cadfan yahay xadaanana waa khabarkii ee abiqasan markaa kuma cadfano abuqasan kuma cadfano waa hadal markaa hadalkii hore aan kaba goyneyno laqadiina waan idin laqbeeyeyba oo xadaanii abuqasan اmismaciy baa ii waramay wa mحamed iبn الmusanى mحamed iبn الmusanى iyo wبnu bashaari ina bashaarna xadaaa way warameenna anagay noo warameen oo way noo warameen walafdu labi kasana lafdiga lakin waxaa leh sida kale xadiidka saddexooduma way wada warinayaan saddexooda muslim ka wada maqlay e, laakiin kayfiyadii samaacun baa yar kala duwan marka wuxuu leeyahy lafdiga soo soco abuqasaan baa leo qaalu imaka iyagoo wada dhan waxay idhaaheen xadathana mucaadun yacnawna waxay ujeedaan oo dhammaan eg saddexdooduba midna muu magacaabin sheekiisa magacaabihi ma sheegin sheekhiisa abuqasaan iyo labada kaleba labada moxamed mid kastaa wuxuu yihi xadathana mucaad e, mucaadkiina mucaad ibnu hishaam waa jiraa mucaade waxa weeya ibnu mucaad baynu soo maro isaguna meelaha jira bal markaa mucaadkii waaba irtibaas baa imanaya mucaadkani keebuu yahay sheekii muu odhan iskamuu raacinun xadahanaa mucaad ibnu mucaadine qaalo way yidhaaheen bu yihi haddaanay odhan been buu ka sheegaya markaas oo waxaanay odhan hadduu abtirsintiisii dhameeyo isagiiba waxaanu sheekadiisii ka maqlin ka sheegaya marka muxuu yihi si lafsigiina meeshii looga baxo la garta mucaadku kuu yahay sheekyadiina aanu uga soo warin waxaanay kaba maqlin aanu utiirin aanu ka maqlin o yihi yacnuna waxay ula jeedaan mucaadka ibna hishaami ina hishaam dastawaa'i bay ula jeedaan qaala markaa muxuu yihi mucaad kaas abi abihi waa hishaam ibn abi sambr ama hishaam dastawaa'i ayaa ii waramay can qataadata qataada taabicigii shahiirkaa caalimka aha xaafidka ahaa qaala xadathana anas bnu maliki ana nabiy اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala likuli nabiyi dacwat dacaaha ugu duceeyey liummatii ummadiisii ayuu lahaa wain ikhtaba'tu dacwatii shafaacata liummatii ywma alqiyaama laqbadu de waan soo laqlabayo de waxbay ma kuma noq noqonayaan waxadathanii zuhayr bnu xarbin wabnu abi khalafin ibn alkhalf waa nin maxamed ibn axmed ibn abi khalaf baa la yidhaha waa suurtagal caawa inay noogu horeyso oo magaciisa laakiin waa maxamed ibn axmed ibn abi khalaf oo markaa awowgii baa loo tiriyey ruwaadana taasi waa iskagaba badan tahay waa ninka sheekha muslima waana nin hiqaa ah weeye waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay ayuu kaba mid ahaa qaala waxay yidhahdeen zuhayr ibn xarbiya ibn abi khalaf maxamed ibn axmed xadathana rawxun rawx ibn cibaadato de mareaan soo aragno musanifa weeye qaala xadaثana shucbaة can qatata bhada اisnaadi oo maxay ah xadaثana anas bnu maliki ila xadiiskii xa وxadaثana abu quraybi qala xadaثana wakiic xa وxadaثanii ibrahim bn saciidi اljawhariyu qala xadaثana abu usamata jamiiعa xalayn iyagoo dhan dadka dhamina waa kuman waa abu usama iyo wakiic labadoodan weeye imaka dee kuwaas raggii hore dhexda iskagaba soo dhacayaano in miscarkan waxaa dee bedelkiisa ah riwaayadii horeynu soo aragnay hishaam dastawai ama waxaa bedelkiisa ah shucbe can miscari labadooduba markaa miscar bay kaba wariyeen xadiidkii can qataada bihada isnaadi waa isnaadkii makaan kaba soo baxnay isnaadkuna waa qataada anasunba kaba dambeeye wax kale maaha غayra ana fi xadiidi waqiici waxaa kuba sugan qaala anas ba wuxuu yihi qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ucdiya waa la siiyey wa fii xadiidi abi usaamata abi usaame xadiidkiisana maxaa kuba sugan can inabiyi sala allahu alay wasalam malkana in yarun u fiirsada saa umuurahan u yar kala saartaan waana ixtiyaadkii muslim macnaa waxa weeye xadiidka wuxuu imaka dariiqii horeynu soo aragnay ee ruwaadii hore ay kuba wariyeene shucbe iyo qataade dariiq aan ahayn ama laba dariiqoon ahaan ahayn buu sheegay xadiidka ayaa kaba wariyey waa wakiic iyo abu usama ayaa miscar kaba warinaya miscarna qataadu kaba warinaya laakiin waxbay ku yar kala dunaayeen inta kale waa xadiidkii horeynu soo maray o likulli nabiyi dacwatu dacaaha liummati wax yar bay ku kala dunaayeen oo markay noqoto riwaayada wakiic waxaa kuba sugan isagoo yihi can qataadata xadaanaa anas bnu malikin xadaanaa anas bnu malikin qaala qaala nebiyu labada qaalo saasay noqonayaan qaala qaala nebiyu sala allahu alayhi wasalam ucdiyana halkan geli ucdiya kulu nebiyin dacwatan saasay noqon nebi kasta waxaa la siiyey dacwo uu ku ducaysay bal markaa taasay noqon ama riwaayada abi usaama maxay noqonaysaa isagu muxuu yihi halkan abu usaama laftigiisu markay noqoto lasoo gaadho qataada can anas ayaa maxay noqon can anasin can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam halkaa qaala qaala nabiyu salى الlahu عalيه wasalam iyo ucdiya ayaa isaga maxay noqon can anasin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam liannahu qaala likuli nabiyin dacwa waa inahaasun waa furuuqda yare ee aada u dafiifkaa kolkol bukhaari aanu umuuraha aanu ictibaarin ama aanu aada ugu ixtiyaadoon muslim laakiin uu ilaaliyo aada u dhowro وxadaثnي محamed بن cabd الأعlى qal xadaثna المctamir عan abihi عan anasi muctamir ibn sulayman weeye de abihiina waa sulayman ibn darkan can anasi ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala fadakara naxو xadiiثi qatadata can anasin xadiidka imakaan kaba soo baxnay mid laba miduu sheegay وxadaثnي محamed ibn aحmed ibn abi khlf eg anigi markii dhaweyd magaca idin sheegayey ibn abi khlf u markii dhaweydna soo yihi xadaثanihi زuhayr ibn xarbin wa ibn abi khlfin imika waa kan dhameeyey muxuu yihi halkan cidi lamana socotee marka hore zuhayr bay wada socdeen waxadaثanii moxamed ibn axmed ibn abi khlf waa ibn abi khlfkii markii dhaweyd aan arkaynay un ba imaka moxamed ibn axmed ibn abi khlf baa la idha qala xadaثana rawxun qala xadaثana ibn jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj marka jurayjku waa awowgii weeye waana dee lakin ibn jurayj unbu kutubta inoogaba yimaada qala akbaranii abu zubayr moxamed ibn muslim anahu samica jaabir bn cabd llaahi hadduu xadiidkii hore anas baynu soo aragnay abu hurairana axaadiis weliba dhowr dariiq yeelatay baynu kuba soo aragnay imikana waa xadiid kuwii laba mid ah oo laakiin jaabir ibn cabdillahi saxaabi saddexaad uu warinayo wuxuu uhi jaabir ibn cabdillahi buu maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo can inabiyi sala allahu alayh wasalam isagoo rasuulka ilaahay wax kaba warinaya likuli nabiyin nebi kastaba dacwatun dacwa usugnaatay qad dacaa biha fii ummati waa ummadiisa shanigeed iyo ummadiisa kuwa tacalaqsan ilahay uu kuba baryey ugu duceeyey ummadda ama dee hadday si kalaba noqoto sida dacwada nuux oo kale wakhaba'tu dacwatii waan qariyey dibdhigay dacwadii anigu dacwadayda gaarka ee ummadda kuba tacalluqsan si guud iyada markaa badbaadadoodaba shafaacatan liummati yowma alqiyaama iyadoo maalinta qiyaama u noqonaysa shafaaca ummadayda waa rasuulka ilaahay naxariistii iyo dee kamaala shafaqati biummatihi salawaat ullahi wasalaamu calayh baabu ducaaء الnabiyi slى الlahu عalيه waslm liummatihi wa bukaa'ihi shafaqaة calayhim adaa min baabu ducay nebi nebiga ducadiisii liummatii ummadiisaba u duceeya salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayuu baabkiisii yahay waana shafaqadii iyo raafadii iyo umuurihii cinaayadii rasuulka ilaahay ummadiisa uga ihtimaamay anu sooba haynay unbuu kabaabkana kaba mid yahay iyagoo bukaayo ooyintiisa uu ooyey rasuulka ilaahay isagoo addunyo jooga shafaqatan calayhim waa naxariis iyaga u naxariisanayo iyo naxid uuba naxayo uuba ooyey iyo dee bal umuurihii ilaahay xaggiisa ugaba yime bishaare ahaa oon arki doona xadiidka xadaثanii yunus bn cabdilأعlى الصadafiyu waana ninkan imikana soo hayne aan lahayn muslim waabu kaba geeri dambeeyey asxaabtii shaaficina waa kamid ahaa reerkan loo nisbeeyena sadif weeye walow inankiisa uu yidhaaho walana ma aha reerkana kama dhalan mooye de adigu markaas kolley أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص cمر بن الحاrث kollay marar baan soo aragnay horena waxaan usoo sheegnay فقيha oo imaama oo aimadii reer masr kaba mid aha waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa dabaqadii imaam malik iyo layth iyo waana dee martabadoodi iyo rutbadaa sare leh ee laakiin horu u dhintay isagu oo boqol iyo kontonkii hijiradaba waa dhintay oo raggii dee aqraantiisa in badan buu ka geeri horeeyey waa nin caalimo imaam ah wuxuu isagu yihi ana bakr bna sawaadata nin bakr bnu sawaada la yidhaaho ayaa xadaahu u waramay waxaanu ugaba waramay can cabdiraxmaan ibni jubairin cabdiraxmaan ibni jubair nin la yidhaah marta labada nin caawa inoogu horeysa halkan baa hore dikrigooda umaynaan soo arag labadooda nin kolley waa laba ninoo reer masar iyo xaggaas ahaa waana laba ninoo taabiciya bakr bnu sawaadatana waa nin taabiciya oo de marka la eego de de ahaan waxaad moodaa taabiciintii dhexe walow dee asxaabta cidda ay sheegaan inuu arkayba laba kulmi cabdillahi bnu camrin uu yahay cabdillahi bnu camrina dadkii aada u dambeeyey ma ahayn bal matalan se waa dee inta ay soo sugaan aragtidiisa e waa nin waxa weeyaan kolley caalimna ahaa faqihna ahaa kollayda laba yidhaahna cumar bn cabdilcaziz baaba uba diray si uu dadka iyo de diinta uba baray ifriqiya uuba baro waana meelihii u kuba dhintay ifriqiya ifriqiyana kollay kutubta hore iyo taraajimtaiyo markay kusoo aroorto ama ifriqiya ay yidhaahaan ama dee oo kale waa intan tunis ay tahay ba ifriqiya ay tahay ayaa la odhanaya waktigaas oo kale waa laga yaaba magaca qadiima inuu yahay lakin culimada dee waaba masalan waa kayrawaan iyo adigu inahan iyo waxa weeyaan adigu ifriqiya tunis weeye kolley marka ay leeyihin friqiya iyo taas iyo fulan alifriqi iyo markay noqoto qarniyada hore waa intii lagu idlaaqay waa tunis weye intaa adigu tunis ay tahay weye de markaas laarkaaba magac gaara oo imika meelo gaaraba iyado xataa ilaa waktiyadan inuu de magac horo qadiimayah markii dambena qaarada lagu wada idlaaqay oo taas be lakin waa meelihii looba diray waana halkii kuba dhintay kolley boqol iyo sideed iyo labaatanki taqriiban waaxid ah bal isaga ninkan uu kaba warinayana cabdiraحman ibn jubair isaguna waa nin taabiciya isaguna caalim ahaa labadoodna markaynu eegno isaguna waa taabiciintii bal matalan dhexe uu ninkan cabdiraحman ibn jubair eh haddaba labadooduba axaadiistoodu aad bay ukooban tahay kitaabka marka la eego cabdiraحman ibn jubairna xadiidkan iyo laba xadiis oo dambeeyo kitaabka ku dambeeyo mid salaad noqonayo midna kaba dambeeyo ayuu kitaabkaba kuba leeyahay sheekiisa bakr ibnu sawaadana afar xadiis oo kani ugu horeeyuu leeyahy macnaa wax kale aad bay markaa kitaabkan uguba yaraanayaan mid saddex xadiis baaba kuleeya o kani kamid yahay midna afar xadiis oo kani waana kii ugu horeeyey un waana laba taabicuun saa sheegay can cabdillahi bni camr bn اlcaas ana nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay talaa wuxuu aqriyey qowl اllahi caza wajala fi ibrahima rasuulka ilahay baa maalin aqriyey ilahay qowlkiisii isagoo ibrahim shanigii kaba hadlaya suurat ibrahimna waa kuba sugan yahay wuu yihi nebi ibraahim rabbi inahuna adlalna kahiira min annaasi faman tabicanii fainahu mini wuxuu markaa aqriyey ilaahay qowlkiisaasoo nebi ibraahim wuxuu yihi rabbi rabbigayow inahuna waa asnaamta ayuu sheegayaa kollay dee kol haddii idlaal waxalayn iyagii loo nisbeeyo waxalayna waxay kasoo fushaa dee cid caaqila ayay kaba soo fushaa ayaa ti mucaamalaة acaaqilaata lagula camal falay oo dee waaba tan oo waa tan oo damiirkii jamc caaqila oo jamc muanaso caaqila uu lahaan jiray baa la siiyey waayo qaaliban dee saa kuma yimaadaan waxyaalahan caaqilka ayn rabbi rabbigayow inahuna waa asnaamtu adlalna way haleeyeen kahiira in badan oo min annaasi dadka kaba way haleeyeene famin tabicanii ruuxa aniga isoo raaca aniga isoo raaca fainahu mini kaasi anigu iga mid yahayo ruuxii raacay ee asnaantii kaba tegaye iimaankii igu soo raacay kaasi mid aiga iga mida wey waxaan leeyahay inuu leeyahay kaasi waa aniga qayb adigu iga anigu iga mid yahay dee kii caasiyeyna ilaahu adigu adag ama gafurun raxim o dee ku dambi dhaaf badan o naxariis badan taas u aqriyay alaayata aayadda tam yeel وqاla عيسى عalayhi السلاaم wuxuu aqriyeyna nebi ciise qowlkiisii qaalada halkan culimadu say halkan maan kitaabka kuba fasireen maha imika qaala inuu ficil maadin idhaahno ciisana uu faacilkii yahay ee waa masdero wuxuu la mid yahay un qawla matala qowlkaa hore aynu soo maray qowl الlahi عaزa وaجل oo halkaa hore qowla ibrahima ayuu aqriyey iyo qowla ciisa ciise qowlkiisi oo isna qur-aanka inooguma sugan de waxaana jirta qaala yaqulu waayo waa de qawla waqiila waqaalan oo xataa bal xadiidkii ahaa ilaahay wuxuu idin nacay saddexo waqaala waqiila laba ficil waa lagu dabdiyey kolkol dee iyadoo ay masaadir yihiin taasna laguma dabdi oo de markaa la tanweyniyo oo waqiilan waqaalan laba yidhaaho oo macnaha waxaan leenahay qaalan wuxuu la mid yahay masder ahaan alqawlla oo waa ku yimaada marka halkan maxaan odhanaynaa waqaala ciisa ay ciise qowlkiisiina waa aqriyee nebi ciise dee ilaahay qur'aankana inooga soo waramay oo muxuu yidhi nebi ciise qur'aankaana inoogu suganta waa hadal ilaahay eh ilaahay baa inooga waramaye in tucadibhum fainahm cibaaduka in takfir lahum fainaka anta alcaziiz alxakiim ilaahay o in tucadibhum haddaad ciba cadaabto fainahum cibaaduka waa addoomahaagii oo adiga ku khilaafay oo wax kala caabuday markaa way muteen oo ehel bay u yihiin in la cadaabo de waa ciddii bal matalan wain takfir lahum haddii aada u dembi dhaaftaba dee kolley in allaha laa yakfir an yushraka bih qur sugan tahayba dee kolleyna waa shay khabar oo khabarkana naski ma galo dee umadiyo kolleyna waa shanigu waaba taas ilaahay inaanu u dembi dhaafeyn kuwa hore iyo kuwa dambaba dee xaaladoodu bal matalan de waaba makfiradii maxay noqon tooba oo la waafajiyo haddaad soo hanuuniso haddaad taas oo kale wain takfir lahum fa inaka adigu anta ilaahayow alcaziizu ka gaalibka ee muraadkiisu Eh, isaga xakiimkee shay kastaba meesha ku haboon dejiya ama sirmaseegto aan lahaynba ee eh, waxa weeyaan taas baaba alxakiim farafaca yadayhi rasuulka ilaahay markuu taa aqriyey ambiyada iyo rususha waaweyna ululcazmi kaba mid ahaa oo xaggii bal matalan taas dadkii iyaga aan raacin aan rumayn nooc yar bal matalan markaa kuwa qaarkood waa kuwan oo eh, walow yihi ilah adigo casiiz xakiim abatoa inay u dembi dhaaf dalbeen ti kumay sugnayn dee kol haddii ay gaalo yihiinna dembi dhaaf meeshii may mudan lakiin duco kaliya waxyaala way muteen hanuun looguma duceeyo ayaa rasuulka ilaahay intuu taas akriyey ummadiisii iyo cusaadoodii iyo mudlibiintoodiina uu xusuustay ayuu farafaca yadayhi gacmihiisu sare u qaaday wa qaala wuxuu yihi allahuma ilaahay ow ummatii irxam ummatii ummadayda unaxariisa ayuu yihi ummadayda ilaah unaxariisa ummatii takraarku waa taakiid taas ilaah umadayda unaxariiso wabaka waanu ooyey rasuulkii ilaahay waa shafaqaasa uu sheekuba kaba cabiray iyo taasba uu la ooyey dadkiina dee wax kasta yeelanayaan intoodii badnayd baaba dee cusaad iyo dee dembi kuba dhacaya ah faqaala allahu caza wajala ilaahay baa wuxuu ihi ya jibriilu jibriilow idhab utag ilaa muxamedin moxamed utag warabuka aclamu waa jumle ictiraadiye ah utag ilaahayna isaga og oo dee kaaga og oo dee hadday tahay jibriil iyo hadday cid kalaba tahayba waxaan u dirayo cid kastaba waa ka og yahayba waa dee kollay baab ishaad iyo markhaati gelin iyo waxyaalay noqona utag oo fasalhu weydii waxaad ku tiraa ma yubkika maxaa kaa oohinaya faataahu jibriil jibriil baa u yimi calayhi الsalaam fasa'alahu waa weydiiyey faakbarahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bima qaala rasuulka ilaahay baa jibriil wuxuu u sheegay wixii uu yihi aayaadka qur'aanka ee uu aqriyay iyo dee ummadiisii bal markaa isagoo unaxaya u cabsanayana bal markaa inuu yihi allahuma ummati taa laba ooyey wa huwa aclamu bal halkan waxay kolley culimada kitaabka sharaxday barhkood yidhaahaanba kalaamka waxaaba la yidhi xadaf baaba kusugan barhkood say yidhaahaanoo macnaha taqdiirku muxuu noqon lahaa ama asalka kalaamku noqon lahaa faakbarahu rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam bima qaala oo dee rasuulka ilaahay wa akbara jibriilu rabahu bima qaala nabiyu salى الlahu عalيه wasalam wahuwa aclamu halkaa ictiraadka adooha soo noqdo jibriilla markii uu rasuulka ilaahay saa ku yihi ina ilaahay baa soo diray wixii uu rasuulka ilaahay yihi ee jawaabtiisii ahayd buu sheegay dee isagoo ilaahayna kaba og yahay wixii rasuulka ilaahay ku jawaabay iyo taas iyo umuurihii uu kaba og yahay ayaa jibriilna dee markii hore loo soo dhiibay fariina fariintii jawaabteedii buu geeyey markaasoo wahuwa aclamna waa ictiraad kale lakiin kalaamkaa xadaf kuba sugan yahay oo macnaha faakbarahu bima qaala waakbara jibriilu rabahu wahuwa aclamu jibriilna sidii buu dee yidhi sidii buu sheegay isagoo ilaahay kaba og faqaala lahu ilaahay baa wuxuu uhi ya jibriil jibriilow idhab ilى mحamadi salawaat اllahi wasalaamu عaleyh mxamed ula tago faqul waxaa tidhaahaa inaa sanurdika fii umatika ina anagu sanurdika waanu ku raali gelinaynaa fii umatika ummadaada waanu kugu raali gelinaynaa walaa nasuuka kuma xumaynayno waxa weeyaan oo iyagii dee sababtood iyo taa adiga murugo iyo waxyaalahaas kuguma ridayno kuma xumaynayno waanu ku raali gelinaynaa taas dhe wey bal waa kollay bishaaro weyba imaam nawi baan hadaladiisa wax kasoo yar qaadanaya oo xadiidka kuba qabtay marka wuxuu yidhaha xadiidka horta utay noogu sugan bayaanu kamaali shafaqati nabiyi sala allahu alay waslam calaa ummati shafaqadii rasuulka naxariistii ummadda u naxariisanayay iyo cinaayadihi iyo ihtimaamkiisii badnaa kamaalkii waa inooguba sugantay siduu masaalixdooda iyo danahooda rasuulka ilaahay uguba fikiraya had iyo goor ugu hameeyey maxaa kaloo inooguma sugan istaxbaab rafci ducaa fi lyadayn marka ilaah la baryayo ama la ducaysanayo kollay dee axaadiisu way badnaatay soo noqnoqotay inay dee sunno tahay in gacmaa sare loo qaado taasba weeye waxaa kaloo dee arrinta ugu ahamsanba ah in xadiidka uu kuba sugan yahay bishaaro weyn oo ummaddan usugnaatay oo markaas waa qowlkan ilaahay sanurdika fi ummatika walaa nasuuk marka wuxuu sheekhu yidhahaa ama leeyahay ba halkan وhada min أrjى الأحاadiiث لhadi الأma وarjaha marka la ega axaadiista rajaha ee de waxa weeyaan damca naxariista ilaahay damcayn iyo rajaha jaanibka aan rajaynayna kuwa uguma badan ama ka ugu rajo badan ba weya xadiidkani buu leeyahay oo de taasoo waa kan bacd اculamaa baa lagaba soo naqliyey ida laa yarضى axad min umatihi fi naar kol hadii de ilahay raali gelinaya walasofa yucdika fatarda walasofa yucdika rabuka fatarda waaba taas rabbigaa waa kusiin doonaa waad raali noqon doontaa e marka haddii ummadii qaar ay badbaadaan qaarna ay markaa dhibaataysan yihiin rasuulki ilaahay radahaasi uma joogo markaase bacd alculamaa idan laa yarda wa axadu min umatihi fi naar ba de ugu dambayna ka waa taa laga soo saari dooneen aragnay ugu dambeyn rasuulku inuu odhan doono de kuma hadhin naarba ilaa man xakama aley ilaa man de xakama aleyh الqرآن de ka qur'aanku khluud iyo kuwa xukumay un mooye ama min الص de taas un cid kale kuma hadhayn bal marka haddaba waxaa kaloo dee kuma sugan buu leeyahy rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh manzilada weynu ilahay agtiisa kuma lahaa taas oo waaba tan dee arrinkan rasuulka ilaahay kaba dhacay jibriil loo soo diray ilaahayna markii dambe ay noqotay arrintii iyo dee bishaarada lasoo gaadhsiiyey ilaahay subxaana tacaala inuu raalli gelin doono oo dee inna wax isaa-a oo xagga ummadda aanu laba kulmahayn in walaa nasu-ukuna ta'kiidu lilmacna dee ayunbay uba sii tahay adugu bal waa bishaaro weyn weeye bab bayaani ana man maata calى اkfr kala cashir halkan minoojo allah subxana wa taعala aclam ayo waa baab yar